alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiin wlaa cudwaana ila cla اlظaalimiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alih wصaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa kitaabkeennii aladab اlmufrad liabi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacaala waana darsigeennii siddeed iyo tobnaad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiiska saddex boqol iyo lixdan qaala almusanifu raximah llahu tacaala baabun ida lam yatakalam alkabiiru hal lisaqiiri an yatakalama wuxuu baabu yahay ruuxii weynaa haddaanu hadlin ruuxii yaraana masaladii uu garanayo iyo shaygii xaqa ahaa ma hadli karaayo isagu ma ka jawaabi kara qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana musadad ibnu musarhad qaala xadaana yaxya bnu saciid alqadaan can cubaydillaah cubaydullaahi ibnu cumar ibnu xabsin ibnu caasim ibnu cumar ibn alkhadaab alcumari waasiqa qaal wuxuu yidhi xadaanii waxaa ii waramay naaficun mowla bni cumar can ibni cumara qaal wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaah wuxuu yidhi akhbiruunii bal iiga warrama bishajaratin geed iiga warrama masaluhaa tusaalaheedu uu yahay masalu lmuslimi ruuxa muslimka tusaalihiisoo kale waxaa xagga nafciga ruuxa muslimkaahi inta uu adduunyadan uu joogo wuxuu ku sugan yahay cibaado iyo daaco sidoo kalena bulshada muslimiinta dhexdooda wuxuu ugu sugan yahay qiimo iyo nafci uunbuu ku leeyahay timirtuna laga bilaabo wakhtiga ay curdanka tahay ilaa wakhtiga ay ka bislaato nafci uun bay u leedahay bini aadamka u leedahay oo nafcigeedu marna ma dhammaado ahbiruunii bal iiga warrama buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh bishajaratin geed iga warrama geeddaasoo maaluhaa tusaalaheedu uu yahay maalulmuslimi muslimka tusaalihiisoo kale waa halxidhaale saxaabadiioo fadhida baa timir yacnii geedkii ay ka baxaysay salkiisi iyo jirriddiisiioo meesha taalla buu nebigu ku keenay marka bukhaari wuxuu u baabaystaa fii saxiixihi darxu lcaalimi lilmas'ala ninka caalimka ah inuu masalada u darxiyo yani dadka ardaydiisaa su-aal uu weydiiyo ayb way la imaanaysaa ukulaha cunitaankeedii kulla xiinin wakhti kasta biidni rabbihaa rabbigeed idankiisayna ku keenaysaa laa taxutu ma daadiso buu nebigu yidhi waraqahaa caleemaheeda ma daadiso fa waqaca waxaa dhacay fii nafsii nafsadayda waxaa ku dhacay annakhlatu timirta inay tahay cabdulahi bni cumar baa wuxuu ihi waan fekerayo caqligayga waxaa ku soo dhacay inay timirta tahay laakiin fakarihtu waxaan necbaystay an atakallama inaan hadlo wa ama waxaa joogay abu wa cumara radia allaahu canhuma waan aamusay sababta aan u aamusayna raggii waaweynaaye saxaabadaha abubakar iyo cumar iyo maqaawirtii baa joogta meesha falamaa goortii lam yatakalama aanay hadlin qaala nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu yidhi hiya nakhlatu waa timirta geedkaan idin weydiiye waa timirta falamaa kharajtu markaan baxay maca abii aabbahay la jirkiisa cumar ibnu khadaab markii aanu israacnay qultu waxaan idhi yaa aabati aabbahayo waqaca fi nafsii nafsadayda waxaa ku dhacay annakhlatu timirta inay tahay baa ku dhacday qaal wuxuu yidhi maa manacaka maxaa kuu diiday an taquulahaa inaad tidhaahdo haddii nafsadaada ay ku soo dhacday maad sheegtid oo hal xidhaalaha ka jawaabtid low kunta qultahaa haddaad odhan lahayd yacni waa timirta aad odhan lahayd kaana wuxuu ahaan lahaa axabba ilaya agtayda mid looga kalgacayl badan yahay min kada wa kada wax kasta oo la sheego yacnii sidaa iyo sidaa waxaan ka jeclaan lahaa su-aashaa inaad ka jawaabtoo sheegto waxaa la yidhi ninku soomaalidu waxay yidhaahdaan ninku cidda uu lib u ogol yahay ma taqaani waa ilmihiis wiilkiisa haddii la wiilkaagu waa kaa fiican yahay waa aamuse laakiin walaalkaabaa kaa fiican haddii lagu yidhaahdo iska dhaaf cid kaleh walaalkaabaa kaa fiican haddii lagu yidhahdo anaa ka fiican baadin leeda waa doqon ani maxaa iga taqaana marka wax walba waxaa iga qiimo badnaan lahaabaa cumar yidhi halxidhaalaha iyo golaha maqaawiirtu joogto adigoo yar inaad ka jawaabto ayaa iga qiimo badnaan lahayd shay kasta waa ka jeclaan lahay qaale wuxuu yidhi ibnu cumar baa cudur daaranayo maa manacanii iima diidin ilaa lam araaka kumaan arag walaa abaa bakrin abaabakarna maan arag takallamtumaa inaad hadasheen fa karihtu necbaystay raggii waaweynaa ee nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cilmiga ka qaadanayay majaalistiisii la fadhiyay ceelkii saafigaah uu ka waraabinayay oo masaladii ka hadli waayey baan arka waan xishooday marka cumar wuxuu yidhi wax walba riwaayo kale wax walba waxaan ka jeclaan lahaa inaad su'aasha aad ka jawaabtaan ka jeclaan lahaa bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya imaam muslimna fii saxiixii buu ku warinayaa yacnii haddii ilaahay kuu ron yahay raqamka boqol lixdan iyo saddex sifaat lmunaafiqiin baabu taswiid alakaabiri dadka waaweyn in sayidyo iyo ogaas laga dhigo yacnii ninba ninkuu ka weyn yahay in sayid iyo ogaas laga dhigo ama garaad laga dhigo ama ogaas laga dhigo ama imaam laga dhigo ama malaaq laga dhigo ama wabar laga dhigo adigu ninka calaa luqaadka soomaaliyiin way ay kala ororin jireen haddii ninkii ogaaskahaa uu dhinto ilmihiisii marka la damco in la caleemo saaro in ninka ugu weyn yani markaa laga dhigo ugaas laga dhigo qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana camr ibn marsuuq iqat qaala xadaana shucba ibn اlxajaaj alcataki can qataadata bni dicaamat asaduusi samictu mudarifan mudarif ibn cabdillahi bni shakhiir baan maqlay isagoo xadiiska ka waranaya can xakiim ibni qays ibni caasim xakiim ibni qays ibni caasim yani ulida fi xayaati اnabiy sala اllahu aleyh wasalam ayb ana abaahu aabihi aabbihii waxa weeye waa qays ibnu caasim qays ibnu caasim aabbihii buu xadiiska ka warinaya qays ibnu caasim ibnu sinaan yani wuxuu ahaa kana sayidan shariifan fi اljaahiliyati wاlislaami shujaacan jawaadan mansuuran fi qasawaatihi caaqilan xaliima wuxuu ahaa nin wakhtigii islaamka iyo islaamka ka horba nin yacni sharaf leh oo qiimo le buu ahaa oo lagu soo hirto wuxuu ahaa nin geesiya wuxuu ahaa nin deeqsiya wuxuu ahaa nin duulaannada iyo dagaalka muslimiinta uu la galo marka uu hogaaminayo nin ku guulaystu ah ninka noocaasu axnaf ah. ibnu qays baa waxaa la yidhi xaggaa dulqaadka ka barata markaasuu dulqaadka waxaan ka bartay buu yidhi ninka la yidhaahdo yani markaa qays ibnu caasim baan ka bartay buu yidhi wakhtigii jaahiliyada waxaa loo keenay buu yidhi isagoo tolkii dhex fadhiyo u sheekaynaya seeftuna ay dhabta u saaran tahay baa waxaa loo keenay laba nin oo ninna uu silsiladaysan yahay ninna uu meyd yahay markaasaa waxaa la yidhi kanina waa wiilkaagii meydka ah kan kale ee silsiladaysanna waa wiilkaad adeerka u ahayd oo wuxuu dilay wiilkaagii buu dilay sheekadii ma goynin dadkiina warka kama joojin warkiisiibu iska wata haddee nin boqoro wiilkiisii la dilay ama ugaasa mxuu hala dilo odhan lahaa soo maha dulqaadkiisa markuu sheekadiisii iyo qabiilka wixii uu kula talinayay iyo warkiisii dhammaysta buu soo jeesto wiil wiiluu dhalay buu la hadlo wuxuu idhi istaag meydkanna soo aas ninkana silsilada ka fur in adeerkaana silsilada ka fur hooyadaana geelayga eh, meel heblo daaqaya boqol diyaa uga geebu ninka magtiisii boqolkaa u geebuy waa dumaro waa tiiraanyaysan tahay ina abaahu aabbihi awsaa wuu u dardaarmay cinda mowtihi markuu dhimanayay baniihi wiilashiisiiba u dardaarmay qaala wuxuu idhi ittaquu llaaha ilaahay ka baqa caruurtaydii waxaan idin dardaarmayaa cabsida ilaahay wasawiduu sayidiyo ugaas waxaad ka dhigataan akbarakum midkiinna idinku weyn waa maxalushaahidkii sooma wasayiduu akbarakum yacnii wasawiduu waxaad sayid ka dhigataan akbarakum midka idinku weyn fa ina alqowma qoomku idaa sawaduu markay sayid ka dhigtaan akbarahu midkooda ugu weyn khalafuu aaba'ahum aabbahood bay khaliif ka noqdeen hadday ninkooda ugu weyn ugaas ka dhigtaan macnaha aabbahood taladiisii iyo deganaanshihiisii iyo suu wax maamuli jiray buu wakiil uga noqonaya khalafuu waxay yani markaa ay wakiil ay uga noqdeen yani markaa khaliif waxay uga noqdeen aaba'ahum aabbahood fa ina alqowma qoomku uu yidhi idaa sawaduu akbarahu midkooda ugu weyn hadday sayid ka dhigtaan khalafuu waxayni khaliif ay ka noqdeen abaahum aabbahood bay khaliif ka noqdeen oo xaggii maamulkii iyo siyaadadii iyo hogaanka waidaa sawaduu haday sayid ka dhigtaan asqarahu midkooda ugu yarna yacnii asra wuu ceebaynayaa bihim yaga daalika arrinkaasaa lagu ceebaynaya asra bihim waa lagu ceebaynaya daalika arrinkaasaa lagu ceebaynaya maxaa yeelay ninkii yaraa haday sayid ay ka dhigtaan iyo ugaas ka dhigtaan macnaha wax dhaamaa la waayey soo wax dhaamaa la waayey marka waa lagu ceebaynaya asraa bihim waa lagu ceebaynaya daalika arrinkaas fii akufaa'ihim kuwa iyaga u dhigma ayaa ku ceebaynaya fii akufaa'ihim kuwa iyaga u dhigma ayaa ku ceebaynaya wacalaykum ogaada bilmaali xoolaha iyo wasdinaacihi maalka samayntiisa iyo shaqadana ogaada xoolayeesha wacalaykum bilmaali wasdinaacih xoolaha iyo shaqadeedana ogaado shaqaysta fa innahu maalku manbahatun sharaf wuxuu u yahay lilkariimi ninka wanaagsan manbaha bimacnaa huwa sharafun lilkariim xooluhu waxay sharaf u yihiin ninka wanaagsan bay sharaf u yihiin ee garanaya sidii xoolahan aduun iyo aakhiraba uu u maamuli lahaa ayib marka xoola tabcada soomaynaan soo marin nebigu inuu yidhi yaa camar nicma almaalu asaalix lirajuli asaalix camar waxaa nicmo lahaaday xoolo wanaagsan oo xalaal ah oo ruux wanaagsan ilaahay gacanta u geliyey dardaaran buu marka ninkan carruurtiisa la dardaarmaya wuxuu leeyay wacalaykum bilmaali xoolaha ogaada iyo wasdinaacihi yani samayntiisa maalka iyo shaqadiisa ogaado xoola samaysta fa innahu maalku manbahatun wuxuu sharafu yahay lilkariimi ninka wanaagsan wayustaqnaa waxaa lagaga deeqtoomaa bihi bilmaali waxaa lagaga deeqtoomaa canillaiimi ninka xun baa lagaga deeqtoomaa ruux xun oo aan istaahilin inaad wax weydiiso baa baahida iyo faqriga waxay kugu yani kugu khasbayaan inaad wax weydiiso sooma wayustaqnaa waxaa lagaga deeqtoomaa bihi ay bilmaali waxaa lagaga deeqtoomaa canillaiimi ninka xun baa lagaga deeqtoomaa wa iyaakum iska ilaaliya iyo wa mas'alat annaasi dadka inaad wax weydiisataan baryo iska ilaaliya gacanta ha shaqaysta fa innahaa mas'alada iyo baryadu min aakhiri kasbi arajuli ninka kasabkiisa iyo shaqadiisa waxa ugu dambeeya u baryo waa meesha ugu dambaysee qof bini aadana uu gaadho liidnimo sooma marka iska ilaaliya buu fa innahaa min aakhiri kasbi rajuli ninka shaqadiisa meesha ugu dambaysa waay intaad xamaalan kartaan ama yani markaa aad xoolo tabcan kartaan shaqaysta bini aadamka ka kaaftoona waana sida nebigeenu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi rasuulku markuu tilmaamaya wuxuu yidhi yani iclam ana sharafa almu'mini qiyaamuhu billeyl wacizuhu istiqnaa'uhu can innaas ogow sharafta ruuxa mu'minka waa habeenkii salaatuleyl inuu tukado inuu ilaahay telefoonka u dirsado gacanta bini aadamka waxa ku jirtana inuu ka deeqtoomo aanu u baahan ayib wuxuu idhi waidaa mitu haddaan dhintana falaa tanuuxu ha ha ii ooyna maxaa yeelay fa innahu arrinka iyo shanigu wuxuu yahay lam yunax looma barooranoo looma ooyin calaa rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam nebi maxamed looma barooran dadka nebi maxamed baa ugu qiimo badnaa asagana looma barooran hay ooyaninu marka waidaa midtu haddaan dhinto naftu ay iga baxdo fadfinuunii iaasa biardin dhul igu aasa la tashcuru aanay dareemayn bidafni aasitaankayga iyo meesha laygu aasay iyo makaankayga bakar ibnu waail qabiilada bakar ibnu waail la yidhaahdo meel aanay qabrigayga iyo meesha aan ku dhintay aanay dareemayn laygu aasay igu aas sababtu maxay tahay fa innii kuntu waxaan ahaa uqaafiluhu mid kediya wakhtigii jaahiliga aanu weerari jiray oo dhiigga ka daadin jiray uqaafiluhum yani min alqara waan kedin jiray waxaa weeye waa nowcun min alcadaawa waan weerari jiray calaa xiini qafla wakhti ay markaa ay degan yihiin ayaan weerari jiray colaad xun baa ka dhexaysay labada qabiil fa innii kuntu waxaan ahaa uqaafiluhu mid kediya fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiliga ayaan kedin jiraya nimankaa waxaan ka baqayaa xataa meydkayga inay soo saaraan oo islaamnimada wakhtigii jaahiligii iyo waxaan ku samayn jiray ay xusuustaane meelay garanayaan haygu aasina dardaaran marka aad iyo aad u qiimo badan weeyo waxyaabaha ugu qiimo badan waxa weeye bukhaari maxalushaahidka uu markaa u keensaday waxa weeye ittaquu llaha akbarakum masalada iyo bini aadamka in wax la weydiistana axaadiis aad iyo aad u tiro badan baa nebiga ka soo aroortay wuxuu nebigu leeyahay man sa'la annaasa amwaalahum walahu maa yuqniihi jaءa yowma alqiyaamati fii wajhihi khuduush ruuxii dadka wax weydiista masalo iyo baryana u bandhigta asagoo wuxuu baryadaa kaga kaaftoomo leh maalinka qiyaamuu yimaadaa isagoo wejigiisa yacni nabaro iyo dhaawac uu ku yaalo riwaayo kale waxay leedahay walaysa fii wajhi muscatu laxmin gobol hilibih iyadoo wejigiisa aan ku oolin oo lafti laga diiray ayuu yimaadaa man sa'la min hayri faqrin fakaأnama akla yani aljamra baahila'aan ruuxii bini aadamka wax weydiisto caado ka dhigta inuu dadka wax baryo maalinka qiyaame wuxuu yimaadaa isagoo lamida mida kaanamaa jahannamo dhuxusheeda isagoo cunaaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun yucda samara asqara man xadara min alwildaan wuxuu baabu yahay yucdaa waxaa la siinayaa asamara midhihii iyo timirtii soo baxday waxaa la siinayaa yacni shaygii ugu horreeya beerta ka soo baxay weeye asqara man ruux midka ugu yar oo xadara soo xaadiray oo min alwildaani carruurtii kadibna yani guri cusub ninku markuu dhisto hadda reer magaalka waxaa taqaanaa waa loo loogaa dadka soo waa loo loogaa oo la siiyaa waa kaas beerta midhaha hore marka ay ka soo baxaanna ee ay bislaato waa laysugu imaan jirayoo deriska iyo dadka beeraha le iyo baa wax laga siinaya marka xabadda ugu horaysa waxaa la siin jiray yani dadka nebigu salawatullahi wasalaamu aleh hadyigiisana ahayd dadka meesha isugu yimi ilmaha ugu yarbaa gacanta loo gelinaya amaailkana waataynu kusoo marnay amaail muxamadiya wlkhasa'il mustafawiya qala imaamu raximah llahu tacaala xadaana musa ibnu ismaaciil atabudaki qala xadaana cabdاlcasiis ibn اlmukhtaar waa saduuqun can suhayl bni abi saalix saduuqun can abi saalix waa samaan dakwaan loo yaqaan can abi hurayrata qaala wuxuu yihi kaana rasuulu lahi sal aleh waslm rasuulka ilahi wuxuu ahaa nebi maxamed wuxuu ahaa idaa uutiya haddii loola yimaado bizahwi midho curdina hadii loo keeno midhuhu markay curdinka sahwiga waxaa la yidhahdaa midhuhu marka ugu horeeye yani marka dhanna ay ka bislaadeen dhanna ceehin yani ceehin ceedhin ay ka yihiinoo urdinka ay yihiin bisahwi midho curdina marka loo keeno qaal wuxuu odhanaya allaahuma baarik lana fii madiinatina ilaahow noo barakee oo khayraadkeeda iyo wanaaggeedana sii madiinadayada magaaladan madiina wa mudina mudka yagana ilaahu noo barakee mudka fuqahadu markay xadaynayaan waxay idhaahdeen waa sacab muggii oo nin gacma gaagaabanna aan ahayn nin gacmo dhaadheerna aan ahayn halbeeg ahaanna wakhtigan casriga ah ilaa lix boqoloo garaam iyo boqol garaam baa lagu xadeeyaa ayb fii mudina mudkayaga iyo wasaacinaa saacayaga iyo suuskayaga barakatan maca baraka barako ay baraka la jirto ilaahu noo barakee uma naawalahu wuxuu u dhiibayey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi yani midhihii curdinka ahaa wuxuu u dhiibayey asqara man yaliihi ruuxa ugu yaray dhankiisa suuxiga oo min alwildaani caruurta ka midu u dhiibayey nebigu salawaatu wasalaamu calayhi imaamu muslim baa fii saxiixihi ku warinaya sidoo kale yani fii awali lxaj buu imaam muslim ku warinayaa nasaai fii sunanihi aarunabaqoiyo aartaniyo ibnu maaja fii sunanihi saddex kun saddex boqol iyo sagaal iyo toban ayuu ku warinaya mar haddii imaamu muslim uu warinayana uma baahnid in la yidhaahdo fulaan baa saxiixiyey baabu raxmati saqiiri ilmihii yaraa in loo naxariistuu baabu yahay qaala xadaana cabdilcasiis bnu cabdillaah alweysi qaala xadaanii ibn abi sinaadin waa cabdiraxmaan ibn abi sinaad waa saduuq can cabdiraxmaan ibn alxaaris iqatu can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi owgii waa cabdullahi bn camr bn caas ana rasuula lahi sal allau rasuulka ilaahay qaal wuxuu yidhi laysa minaa naga mid maaha buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh man lam yarxam ruuxaan u naxariisan saqiiranaa midka yaga yar ruuxaan naxariisan oo wayacrif aan garan xaqa kabiirinaa midka yaga weyn xaqiisana aan garan horeaan usoo tilmaannayo diinteennu waxay ku dhisan tahay masaalixda ummadday ilaalisaa min baabi almasaalixi walmafaasid wixii ummadda mafaasidana way ka dheeraysaa saa darteed baa yacni mabaadida nebi moxamed loo soo dhiibay oo dhan baa waxay tahay kitaab iyo sunno dhammaantood naxariis baa ku jira waata ilaahay leeyahi subxaana wa tacaala wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin markaasaa nebigu wuxuu yidhi innamaa ana raxmatun muhdaat anigu waxaan ahay naxariis laydiin hibeeyey oo ilaahay hibe idiin siiyey marka raxmad iyo naxariis marka waxaa mudan ilmaha yar bay muqaabil u tahay ruuxa weynna waxaa muqaabil u ah maxaa muqaabil u ah ixtiraam iyo qadarin ayaa muqaabil u ah ayb marka saas baa loo baahan yahay laysa mina naga mid maaha nebigu yidhi man lam yarxam ruuxaan u naxariisan saqiirana midka yar ruuxaan u naxariisan ilmuhu waa inuu naxariiska helaa ama aabbo ahaw ama hooyo ahaw ayadoo waalidka shafaqada iyo naxariista qalbigiisaba ilaahay ku beeray haddana waxa weeye qofka bini aadamkaahi waa inuu ku dadaalaa naxariista iyo raxmadda inuu ubadka uu ku barbaariyo xataa ilmahaadan dhalin inaad yani marka u naxariisato mid baad arkaysaa laami ku ordaya gaari ku ordaya haddee maxaa iga galay ha odhana gacanta qabo badbaadi islaamku ma yaqaano maxaa iga galay iyo shaqadaas taallo islaamku wuxuu yaqa shaqadaadu waxaa weeye waa masaalixda ummadda ee caamka inaad ka shaqayso waaba shaqadaada qof gaari male laakiin gaaladu waxay yaqaaniin aynu ku kala duwannahay yoorsalaf afaariska ha gelin ku ekow adiga ayaa kuu dirsaday annaga laakiin qawaaciddeenna iyo diinteenna waxaa ka mid a ah waxa la yidhaahdo baabu lamri bilmacruuf wanahyi cani ilmunkar ummadda samaha in la faro xumahana laga reebo xadiis saxiixa weeye wuuna inoo soo hormaray qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu mucaanaqati sabiyi ilmihii yaraa in la mucaanaqeeyo oo luqunta aad dhaafsato yacnii inay markaa bannaan tahay xadaanaa cabdullaahi ibnu saalix macnaha mucaanaqada iyo luquntoo laysdhaafsadaa inaanay qofka weyn keliya aanay ahayne ilmaha yarna la mucaanaqayn karo oo qofkii ilmaha yar intuu luqunta dhabsiiyo mucaanaqeeya aan lagu ceebayn karinee dhaqan hadyigii nebigaa salawatu ullahi wasalaamu aleyh ahta xadaana mucaawiyata ibnu saalix can raashid ibnu sacadin raashid ibnu yani waa nin iqa ah sifiin buu xaadiray bay yidhaahdaan can yacla ibni mura yacla ibni mura saxaabiga annahu qaala wuxuu yidhi kharajnaa waanu baxnay maca nebiyi sal alla nabi maxamed la jirkiisa anagoo abaanu baxnay wa duciinaa waxaana loogu yeedhay ilaa dacaamin cunto iyo martisoor baana loogu yeedhay faidaa xusaynun yalcabu fi dariiq waaba xuseyn xusein ibnu cali bni abi aalib wiilkii nebigu salawaatullaahi wasalaamu caleyh oo wadada iyo jidka uu ku ciyaarayo xusein ibnu cali min waladi faatima binti rasuuli illaahi sal alla aleh wasalam faasraca nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu waa degdegay amaama alqowmi qoomka hortoodii buu degdegay nebigu sal alla aleh wasalam uma basada wuu fidiyey yadayhi labadiisa gacmood intuu dadkii kasoo soo dheereeyey nebigu uu wiilkii yaraabuu ciyaarsiinayaa gacmaha u taagay fabasada wuu fidiyey nebigu yadayhi labadiisa gacmood fa jacala alqulaamu wiilkii yaraa wuxuu gudagalay yafiru inuu cararayo haahunaa dhankan iyo wahaahunaa dhankan nebigu labada gacmood buu u taagay xaggan uu cararayaa marna xaggan uu cararayaa marba dhinacbuu u cararaya hadde wiil yaroo la ciyaarsiinayo marka labada gacmood dhexdoodu nebigu ku celcelinaya aggan u gacanta agga laga dhig aggan u gacanta agga laga dhig ayb wayudaaxikuhu nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu waa ka qoslisiinaya xata akhadahu ilaa uu qabtay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh fa jacala wuxuu ka yeelay nebigu ixdaa yadayhi labadiisa gacmood middood fii daqnihi lafgadheedkiisa halkaas buu gacanta ka saaray nebigu salawatu ulahi wasalaamu calayh waluhraa midda kalena fii ra'sihi madaxuu ka saaray nebigu salawatu ulahi wasalaamu calayh uma ictanaqahu waa qooreeyey yani saa intuu usoo qabtay nebigu markaa saa yacnii u dhaafsada uma qaala nebiyu sal alla aleh waslm nebigu wuxuu yihi xusaynun minii wa ana min xusayn xuseen aniguu iga mid yahay anna xuseen baan ka mid ahay axab allaahu ilaahay ha jeclaado subxaana wa tacaala man axaba xusaynan xuseen ruuxii jeclaaday alla ha jeclaado alxusaynu xuseen sibdun waa laan oo min alasbaadi laamaha ka mid ah waxaa waa farac ka mida furuucdayda ka mida laan geedka laamaha ka farcama sooma jiridda geedka ayaa geedku dhammaantii uu ka wada farcama kadibna laama ayaa ka farcama laamahaa ka farcamaya yacnii waa laamahaygii iyo faracaygii waaye wa xasan iyo xuseen weydiin wada qoran nusqooyinka qaarkoodna xasan iyo xuseen bay qorayaan waxay qorayaan wa sibdaani min alasbaat waa laba laamood aan isku macna oo laamaha ka ah, oo furuucdaydii ka mid ah a wahay marka laan waxaa loo laantu waxay ka farcantaa maxay geedka asalkiisa iyo ka farcantaa marka waa faracaygii waaye murtidu waxaa weeye faracaygii yani weeye waana ahlubeytka nebiga salawatu ullahi wasalaamu calayh faraca ugu badan waaye xadiiska ibnu maaja ayaa fii sunanihi ku warinaya imaam axmed fii musnadihi mujaladka afraad yacni ibnu xibbaan fii saxiixihi mujaladka shaniyo tobnaad afar boqol iyo sideediyo labaatan waana xadiis xasana aalubeytka nebiga salawaatu wasalaamu calayhi qaabka ahlu ay ula dhaqmaan sidaad caqiidada kutubul caqaa'id aad ku barateen sheekha hadda silsilada caqaa'idda yacni sanadka isagaa wadee sidaad ku barateen waxay ula dhaqmaan waxay xidhiidhinayaan ahlu sunnuhu ahlu beytka nebiga salawaatuulahi wasalaamu calayh waxayna u jeclaanayaan sidii nebi maxamed salawaatulahi wasalaamu caleyh u faray ee uu yidhi u jeclaada ayagoo saxaabada kale aan xadgudub ku samaynayn ayadoo yacnii cumar iyo abubakar yacnii mansiladooda iyo meesha ilaahay uu ku sharfay iyo booska uu dejiyey qiimaynaya ayay sidaa samaynayaan ama shiicadu saxaabadii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dhammaantii waydhammaantood way wada gaalaysiiyeen ilaa in yar mooyaane ninka subax walba ku tasbiixsanaya waagu markuu u beriyo isagoo nacdalaya abubakar iyo cumar nacdalaya islaamnimada aan wadaagnaa maxay tahy qabriga nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh xataa xajka markay tagaan markay qabriga nebiga salawatu ullahi wasalaamu calayhi soo maraan iyo wasaaxibayhi intay iska eegaan askarta iyo nimankan xuraska iyo intay iska eegaan bay dhanka yacnii labada saaxiib ee nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh bay candhuufta u tufaan ayb dadka qaarkood caamada soomaalida qaybo ka mida ah iyo baa ku kadsoonto waxay yidhaahdaan gaaladay necab yihiin waa niman wax wax iska celinaya iyagaa jira soomaad gar waa isog yihiin ayaga iyo reer galbeed iyo shiico taariikhda islaamka weligoodba muslimiinta iyagunbaa burburin jira waxaa loo soo mari jiray shiicadunbaa wasiilo iyo brij looga soo dhigan jira qaala lmusanifu raximah llahu tacaala baabu qublati rajuli aljaariya saqiira wuxuu baabu yahay dhunkashada uu ninku dhunkanayo ama shuminayo yacnii ilmaha yar gabadha yar ee laba jirka iyo saddex jirka ama adeerka u yahay ama yani saaxiibkii u dhalay ama haddii ilaahay ku run xadaana abaq ibn lfaraj qaala ahbaranii ibnu wahab cabdilaahi ibnu wahab almisri alqurashi mowlaahu ahbaranii mahramatu bnu bukayr mahrama ibnu bukayr can abiihi waa bukayr ibn alashaj anahu ra'aa wuxuu arkay cabdulaahi bni jacfarin cabdulahi bnu jacfar ibn abi aalib alhaashimi ayuu arkay yuqabilu isagoo dhunkanaya saynaba bint cumar bn abi salama cumar ibn abi salama gabadhuu dhalay oo saynaba la yidhaha isagoo dhunkanaya wa hiya ibnatu sanatayni ow naxwihi gabadhaasi imse jir bay laba jir iyo wax la miday ahayd marka ilmo yar in la dhunkan karo annaga xoogaa xasaasiyad baan ka qabnaa gabdhaha yaryaroo haddii hadda gabadh yar intuu soo kaxaysto xijaabkeeda yar iyo surwaalkeeda uu ku soo jufo safka uu soo gelin lahaa maxaa odhan lahay waa isku mid mar haddaanay caruurtu yani intay sinu tamyiiska inta ka horeeya gabdhaha yaryar way soo kaxayn jireen saxaabada iyo salafku taabiciintu way soo kaxayn jireen safkay la gelaya wax marka dhiba male xadiiska alimaam almisyi baa fii tahdiib alkamaal yani ku warinaya mujalladka toddobaad raqamka toddobiyo tobnaad sheekh naasirna wuxuu ku saxiix yeelay adab lmufradka saxiixu adab lmufrad aqamka xadaana muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala ahbaranaa arabiic ibnu cabdilaahi ibnu khudaaf yani marka alaxdab waa iqa xoogaa masaa qadarka raggii ku kadsoomay buu ka an xafsin wa xabsin ibn sulaymaan alminqari can ilxasan bni abi lxasan albasri taabicigii jaliilka ah qaala wuxuu yidhi in istadacta haddaad awoodo an laa tandura inaadan fiirin ilaa shacri axadin ruux timihii inaadan fiirinoo min ahlika ehelkaaga ka mid a ilaa an yakuuna inuu yahay mooye min ahli ilaa an yakuuna inuu yahay ahlaka ehelkaaga uu ka mid yahay aw sabiyatan ama ilmo yar uu yahay yacnii fafcal samee ruux bini aadana cawradiisa inaadan arag haddaad awoodi karto yani ku dadaal maxaa yeelay ilaahay subxaana wa tacaala muminiinta awaamirta uu faray waxaa ka mida ah, waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim muminiinta ragga waxaad ku tidhaahdaa indhihiinna laaba muminaadkii dumarkaha waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna indhahooda ha laabeen sidaas samee alimaam ibnusiyi baa fii tahdiib ilkamaal ku warinaya yanii raqamka toddobaad kitaab mujaladka toddobaad toddobiyo toban raqamka waana saxiix yani saxiix ladab ilmufrad waa asar marka taabici laga warinayo wey baabu masxi ra'si asabiyi wuxuu baabu yahay ilmihii yaraa in madaxa loo salaaxo madaxiisa in la salaaxo oo taabto wixii ku jira qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa abu nucaym alfadl ibnu dukayn qaala xadaanaa yaxya ibn abilhaysam alcadaar yaxya ibn abilhaysam alcadaar yani waa nin siqa ah qaala xadaanii yuusuf ibnu cabdilaahi ibnu salaam cabdulahi ibnu salaam saxaabigii loodhan jiray cabdulahi ibnu salaam loodhan jiray yahuudiga ah ee islaamay baa dhalay qaale wuxuu yidhi samaanii rasuulu llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilahi baa igu magacaabay yuusufa magaca yuusuf nebi maxamed baa ii bixiyey waaqacadanii wuxuu igu fadhiisiiyey nebigu markii la ii keenay calaa xijrihi dhabtiisuu igu fadhiisiiyey wa masaxa calaa ra'sii madaxaygana wuu masaxay madaxuu ii salaaxay dhabtuu igu fadhiisiiyey wuxuuna ii bixiyey cabdulaahi buu ii bixiyey waxyaabaha mucjisooyinka icjaasu lkitaabi wasunna hadda ay ogaadeen waxyaabahan reer galbeedka hadda ay ogaadeen baa waxaa ka mid ah maalinba masale yarbay yacni cilmigeeda daaha looga qaada ay ogaadaan oo annaga kun iyo afar boqol oo sano ka hor nebi maxamed uu noo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh rasuulka ilmuhu markuu dhasho waxaa loo keeni jiray timir baa loo keeni jiray yar timirtaasuu dhamxanaga yani markaa u gelin jiray maxaa faa'iido ku jira timirtaa ilmaha yar loo gelinaya hadda ogaadeen shaybaaro iyo markay sameeyeen waxay idhahdeen bakteriya ku jirta ilmaha calooshiisa ku jirta marka uu ilmuhu dhalanayo bay waxay uga tahay difaacay uga tahay ay difaac uga tahay waxyaabo marka badanoo noocaas ay ogaadeen eyga weelkii uu afka geliyey caraha lagu dhaqo maxaa loo yidhi oo sunnada nebiga maxamed ay u tiri caraduse maxay kaga duwan tahay saabuuntan iyo waxyaabahan casriga ah? waxay ogaadeen dirxi yani carabka eyga ku jira oo bakti aanay dili karin saabuunta iyo shaambooyadan iyo waxyaabahan aanay dili karin maadada ku jirta caradunbaa dili karta ayb marka ayaamaan marka way buunbuuninayaan yani waxyaaba la ogaaday bay leeyihin tirmidi baa fii jaamicihi ku warinaya mujalladka koowaad wafi shamaailna waynu ku soo marnay waana xadii saxiixa qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana moxamed ibnu salaam albikindi qaala xadaana moxamed ibnu xaasim moxamed ibnu xaasim maanta magaciisii buu inoo tilmaama laakiin in badan waxaynu soo marnay kunyadiisa abu mucaawiyat adariir waa moxamed ibnu khaasim xaasim nusqooyinka qoraya waa khalad moxamed ibnu khaasim oo khaah maxamed ibn khaasim adariir abu mucaawiya adariir waay xadaana hishaam ibnu curwata can abiih curwa ibnu subayr can caaisha qaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaa alcabu mid ciyaara bilbanaati gabdhaha caruusadahan ku ciyaarayay banaadka waxaa weye gabdhaha yaryaree xoogaa foodliga waxay ku ciyaaraan maaha kuwan reebaadiyuhu waxay samayn jireen intay geed soo qaadaan bay madaxa ka tumi jireen timo oo kaley u samayn jireen kadibna maray ku xidhi jireen maanto dhan bay marka gabdhaha yaryar bannaankaa fadhiyayaan qoraxdaasay fadhiyayaan wiilkana intuu dhagax soo qaato jajabiyu geel ka dhigi saasoo kale kuntu waxaan bay tihi alcabu mid ciyaara bilbanaati gabdhahaasaan ku ciyaarayay inda nebiyi sal alla aleh waslem agtiisa wa kaana liya waxaa ii sugnaaday sawaaxibun gabdho saaxiibadahaya oo yalcabna ciyaara maciya la jirkayga waa gabadh yar marka gabdho ila ciyaara ii sugnaa fa kaana rasuulu lahi sal aleh rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa dakhala markuu soo galo yanqamicna way dhuumanayeen say u ciyaarayaan ula joogaan yanqamicna yani yukhfina markaa way qarsoomayeen oo way dhuumanayeen ay yadkhulna fii beytin aw min waraai sitr yanqamicna way dhuumanayeen minhu min anabiyi sal alla aleh wasalam nebigu markuu baxana fa yusaribuhunna wuu ii soo dirayay ilaya xaggayga fayalcabna markaasay ciyaarayeen maciya la jirkayga markuu nebigu tagana ila waa gabadh yar ayadoo gabadh yar ah sagaal jir buu nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh uu ku dhistay waxaa laga yaabaa inaad adigu hadda tiraahdo oo ilmo yaroo sagaal jira muxuu ah see yahay dadkaasi jiilba jiilkuu ka horeeyey ummadda waa ka waaweynaa dadku markay barwaaqo ku jiraanna waxaa laga yaabaa ilmuhu inuu astaamihii iyo macaalimtii qaangaadhkuba ka muuqato asagoo yacni markaa aan gaadhin shan iyo tobankiiba aan gaadhin ilan qaangaadhnimadu maaha muddada shan iyo tobanka qaangaadhnimadu haddii haddii macaalimtii qaangaadhnimada ka horraysay ninka ay u soo horomarto ama qoftii dumarka ahayd ay u soo horomarto yacni waxa weeye shan iyo iyadoo aan gaadhin baa takaaliiftii sharciga ahayd yani dusheeda ay ku qumaysa dayib nabiga salawaatu ulahi wasalaamu caleyh marka fa wuu ii soo diraya ilaya xaggayga fayalcabna markaasay ciyaarayaan maciya la jirkayga imaamu muslim baa fi ku warinaya axmed iyo ibnu xibbaanna way warinayaan baabu qowlu rajuli wuxuu baabu yahay qowlu rajuli ninka hadalkiisa lisaqiiri ilmihii yara uu ku odhanayo yaa bunaya wiilkaygiio maba u dhalin laakiin maadaama uu ka da'wan yahay buu wuxuu leeyahay yaa bunaya xadaana cabdulaahi ibnu saciid ibnu xusayn abu sacad waa nin iqa qaala xadaana abu usama xamaad ibnu usama qaala xadaana cabdilmalik ibnu xumayd ibni abi qunaya cabdilmalik ibni xumayd ibni abi qunaya alkuufi waa nin iqaah can abiihi aabbihi wuxuu ka warinaya waa xumayd ibni abi qunaya waa iqatun can abilcajlaan almuxaaribi abulcajlaan almuxaaribi qaal wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa fii jeyshi ibnu subayr ibnu subayr ciidankiisan ka mid ahaa cabdulaahi ibnu subayr markuu reer bani umaya uu la dagaalamayey ciidankii reer bani umaya ka soo horjeeday cabdulaahi ibnu subayr uu ururiyey baan ka mid ahaa ayb fatwafiya waxaa la oofsaday ibnu camin lii in adeer aniga ii sugnaaday baa la oofsaday wa awsaa wuxuu dardaarmay bijamalin awr buu u dardaarmay lahu isagu uu leeyahay fii sabiili illaahi jidkiisa in lagu xambaaro awrkaa jihaadka iyo halganka iyo halagu galo buu yidhi fa libnihi wiilkiisii baan waxaan ku idhi aan u ahaa idfac ilaya aljamala awrka ii dhiib fa innii anigu fi jeyshi ibni subayr cabdilaahi ibni subayr ciidankiisan ka mid ahay marka wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi idhab bina inawadi ila bni cumar cabdilaahi bni cumar inooge xataa nas'lahu ilaa aan weydiino idhab bina ila bni cumara ibni cumar inooge xataa nas'lahu ilaa aan weydiino ilahi wuxuu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun bal horta mugdi baa igaga jira oo laba kooxood oo muslimiinoo dagaalamaya awrkii aabbahay jidka ilaahay lagu bixiyo uu yidhi koox ka mida inaan ku taageero mugdi baa igaga jiree ahlu ahlucilmiga aan weydiiyo qofka marka masalada ka ishgaal gasha inuu culimada iyo dadka ku dhaanta weydiiyaa la doonayaa laakiin qofka soomaaliga intuu wax soo kharibo oo wax soo sameeyu ku odhanaya marka hadhuu qiil ma haysa ah, intaan falka aadan samayn saxaabada ridwaanullaahi calayhim ayagoo socdaal ku jira oo soconaya oo jihaad ku jira baa nin ka mida daqramay markaasuu wuxuu yidhi war nabarkan iyo dakharkan igu dhacay ma ii helaysaan wax fatwo iyo qobays inaan ma qobaysan karee inaan gogobaysto gogobays waxii ogolaanaya markaas yidhahdeen maya mar haddaadba biyaha awoodi karto yacni anagu ma fatwo ma ku hayno ninkii waa qobaystay waa dhintay nebigu aad uga xanaaqay wuxuu yidhi qataluuhu qatalahum ninka waa dileen allaha dile alaa sa'luu id lam yaclamuu inamaa shifaau lciyi asu'aal dadka may wax weydiiyaan haddaanay wax garanayn jahliga dawadiisu waa su'aasha jahli maxaa kaa xiga haddii culimmada inaad warsataa kaa xiga masaladaas marka ibnu cumar aan weydiino fa atayna bnu cumar cabdilaahi bnu cumar baan u tagnay faqaal wuxu uhi yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow ina waalidii waalidkay aabbahay tuwafiya waa la bijamalin lahu awruu leeyahay buu dardaarmay yacni fii sabiili illaahi jidka ilaahay subxaana wa tacala in lagu bixiyo wahaada kanina ibnu cammi in adeerkay u ahay ibnu cammi yani markaa in adeerkay u ahay wa huwa isaguna fii jeyshi ibnu zubayr cabdilaahi ibnu subayr ciidankiisuu ka mid yahay afa adfacu ilayhi ljamala awrka mau dhiibaa qaala ibnu cumar wuxuu ina sabiil allaahi ilaahay subxaana wa tacaala jidkiisu kullu camalin saalixin waa camal kastoo wanaagsan ibnu cumar wuxuu tacmiiminayaa yani ilaahay subxaana wa tacaala sadaqada sooma odhan meelaha lagu bixin karo waxaa ka mida fii sabiililah fii sabiililah waxaa soo gelaya camal kasta oo saalixa fain kaana hadduu yahay waaliduka aabbaha waalidkaa inamaa awsaa mid dardaarmay bijamalihi awrkiisa fii sabiili illaahi ilaahi jidkiisa in lagu bixiyo fa idaa ra'ayta markaad aragto qowman qoom muslimiina muslimiinoo yaqsuuna ku duulaya qowman qoom oo min almushrikiina gaalada ka mid ah markaad aragto dagaal muslimiin iyo gaalo u dhaxaysa hee yacnii wakhtigaa markaad gaadho fadfac ilayhim uljamala awrka u dhiib markaa fii sabiili illaahi waa oo ninkii la odhan jiray abilcajlaan ah fa ina haada midkan iyo wa asxaabahu asxaabtiisu fii sabiili qilmaani qowmin yacni qoom yacni wiilal ah waddadood bay ku sugan yihiin macnaha wiilal yaryar waddadood bay ku sugan yihiin maxay u dagaalamayaan ayuhum koodeebaa yadacu daabica midkoodeebaa koofiyadda iyo hoggaanka yacni markaa koofiyadda gashanayo hogaanka iyo talada midkoodee baa yeelanaya mulki bay ku dagaalamayaa marka kuwani fii sabiili illaahi waa xarbi muslimiinta dhexdooda ka dhaxeeya ee u dagaalamaya mulki iyo boqortooyo laysku hayee awrkaasiinin buu yidhi fa inna midkan iyo wa asxaabtiisa fii sabiili khilmaani qowmin qoom yacnii wiilashood waddadood bay ku sugan yihiin yacni maxay isku haystaan ayuhum koodee baa yadacu daabica midkoodebaa madax iyo ra'iis noqonaya ayay isku haystaan yaa koofiyada gashanaya ummadda taladeed iyo hogaankeeda yaa iskale riwaayo kale wuxuu leeyahay saciid ibnu jubayr kharaja calayna cabdulaahi bnu cumar cabdulahi bnu cumar baa nagu soo baxay farajawnaa waxaan u rajaynay an yuxadianaa xadiian xasanan xadiis wanaagsan inuu noo sheego fabadaranaa ilayhi rajulun ninbaa hadalkii nagala degdegay oo cabdulahi bn cumar wax weydiiyey faqaal wuxuuhi yaa abaa cabdiraxmaan xadinaa can ilqitaali fi lfitna dagaalka fitnada ee muslimiinta dhexdooda bal nooga waran qaal wuxuu yidhi inamaa kaana muxamedun sal alla aleh wasalam yuqaatilu lmushrikiin nebi maxamed gaaluu la dagaalamayey ayuu yidhi wa kaana dukhuula fii diinihim fitnatun gaalada diintooda in la galana fitnay ahayd walaysa ka qitaalihim cala lmulki laakiin dagaalkiinan iyo maamul aad isku haysataan maaha daabitku wuxuu noqonayaa dagaalka muslimiinta ka dhaca dhexdooda ka dhaca waxaa la yidhaahdaa xarbulfitan baa loo yaqaanaa xarbulfitan xarbulfitanna wuxuu dagaalkaasi uu noqonayaa haddaan la garanayn man ilmuxiq wa man ilmubdil labadan kooxood ee dagaalamaya yaa xaq ku soconaya yaase baadil ku soconaya haddii ay kala cadahay kooxda xaqa ku soconaysa iyo kooxda baadilka ku soconaysa muslimiinta waxaa waajib ku ah kuwa baadilka ku soconaya inay ka hortagaan oo kuwa xaqa ku soconaya ay taageeraan ilahi wuxuu leeya wain daa'ifataani min almu'miniina iqtataluu fa aslixuu baynahumaa fain baqat ixdaahumaa cala alukhra faqaatilu latii tabqi xata tafi'a ilaa mri illaah fain faat faalixuu baynahuma labadan kooxood waa la dhexdhexaadin waxay isku hayaan baa la ogaan masaaisha ay isku hayaan yaa ku garle baa la ogaan marka la ogaado kooxda garta daran ayaa waxaa la odhanayaa war dhibka ummadda ka daaya war fasaadka joojiya miisaanka sharciga idinku gacanta kuma haysaan kadibna meel baa looga soo wada jeesanaya ayb waxaa kaloo jirta imaamkii caadilka ahaabaa kooxi ay ku baxday kooxdaa ku baxday baa lala dagaalami imaamkana waa la xoojin oo gacantii yani mulkigii gacantiisa laga siibi maayo qaala alimaam raximah اllahu tacaala xadaana cumar ibnu xafsin ibnu qiyaas qaala xadaana abi wa xafsun ibnu qiyaas qala xadaana alacmash sulayman ibnu mihraan alacmash qala xadaanii zayd ibnu wahab siqat qala samictu jariir bni cabdillaahi can اnabiyi sal اllah aleh wasalam qaala wuxuu idhi man laa yarxam innaasa laa yarxamuhu اllah ruuxaan dadka u naxariisan ilaahay uma naxariisto subxaana wa tacaala naxariis baad ilaahay uga baahan tahay haddaad ilaahay naxariis uga baahan tahay adiguna khalqiga u naxariiso alraaximuuna yarxamuhum araxmaan wuu nebigu leeyahy salawatulahi wasalaamu caleyh xadiikan bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya imaamu muslimna kitaab alfadaa'il buu ku warinaya fadaa'il asaxaaba raqamka lixdan iyo koowaad axmed iyo bayhaqi iyo qayrkoodna way warinayaan xadaana xajaaj ibnu minhaal qaala xadaana shucbat ibn xajaaj alcataki qaala ahbaranii cabdilmalik qaale wuxuu yidhi samictu qabiisata ibni jaabirin baan maqlay qaale wuxuu yidhi samictu cumar cumar baan maqlay annahu qaala isagoo yidhi man laa yarxam laa yurxam ruuxaan naxariisan looma naxariisto aan debcin qalbigaaga iyo dareenkaagu waa inay u debcaan qofka muslimka ee dhiban ama yacni xayawaamaadkii ama wixii la midka ah wuxuu leeyahy nebigu salawaatu wuxuu leeyahay cumar ibnu khadaab cafwan walaa yuqfaru looma dhaafo man laa yakfiru ruuxaan dhaafin bini aadamku gefkay ka galeen ama muslimiintu gefkay ka galeen ruuxaan dhaafin ay iska cafiyeen asagana looma dhaafo waata ilah leeya subxaana waliyacfuu waliyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allaahu lakum abubakar aayaddii kusoo degtay ha iska cafiyeen ha iska dhaafeen miyaydan jeclayn inuu ilaahay idiin dambi dhaafo subxana wa tacaala innaga cunsurka soomaaliga ah tanaasul maba yaqaanoba miyaad aragteen cunsur soomaaliya oo tanaasul yaqaana marka hore asaalatan markuu dhashaaba waxaa lagu barbaarinayaa dagaal iyo wax iska celin waxay yidhahdeen xiniyo laysma dhibaadiyo waxay yidhahdeen nimaan shantaadu kaa reebin sharci kaama reebo qoyskiibay xataa waxay yidhaahdeen oo gaadhsiiyeen nin iyo naage colna maaha nabadna maaha haddaad xariir u gogasho xanan bay kuu goglayaan haddaad xanan u gogashana xariir bay kuu goglayaan soo ma jeeda yani waa bulsho ku salaysan dagaal iyo colaad waa inaynu barannaa tanaasulka tanaasulku qofku wuxuu tanaasuli karaa iyadoo gefka lagugu sameeyey sabirka iyo musaamaxada iyo waxa nusuustu ka warramayso waa marka adiga gefka lagaa galo walaa yucfa lama cafiyo caman ruuxu lama cafiyo lam yacfu aan cafiyin ruuxaan dadka cafiyin lama cafiyo wاlkaadimiina can اlqaydi wاlcaafiina can الnaas wallahu yuxibu اlmuxsiniin walaa yuuqa lama ilaaliyo oo ruuxii sharkii lagama dhowro man laa yatawaqa ruuxaan isilaalinoo sharka iska ilaalin anigu yacnii sharka waxaa kaa ilaalin kara inaad xuduuddii iyo soohdintii ilaaliso sharka iska ilaaliso dabaraani baa fii mucjamihi ku warinaya mujalladka labaad sheekh naasirna wuxuu ku taxsiiniyey fi ladab lmufrad saxiixadana aarqoieeanyosaddexraqamka ah xadiisku laakiin waa mawquuf waxaa sugan intan dambe walaa yuuqa man la yatawaqa ruuxaan is-ilaalin lama dhowro oo sharka lagama dhowro iyadoo marfuuca ayay sugan tahay xadiis bayhaqi fi shucabu ku warinayo dabaraanina fi lmucjami saqiir uu ku warinayo lafdigiisuna uu yahay inama alcilmu bitacallum cilmigu waa barasho waa inaad raadiso wa inama alxilmu bitaxallum dulqaadkuna waa inaad dulqaadkii iska doondoonto dushi waman yataxara alkhayra yucda ruuxii khayrka ku dadaala ilaahay wuu siiyaa wuu u hibeeya wuu ugu deeqa waman yatawaqa shara yuwaqah ruuxii sharka iska dhowra oo meelaha iyo majaalista sharku ka dhow yahay iska ilaaliya ilahay waa ka dhowraa subxaana wa tacaala qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabun irxam man fi lardi wuxuu baabu yahay u arlada dhexdeeda waxa ahaaday cidda iyo khalqiga arlada dhexdeeda ku nool xadaana xafsun ibnu cumar ibnu qiyaas qaala xadaana shucbata ibnu xajaaj alcataki can cabdilmalik ibni cumayr can qabiisa ibni jaabirin can cumara qaala wuxuu idhi laa yurxam man laa yarxam looma naxariisto ruuxaan naxariis lahayn walaa yuqfaru looma dhaafo liman ruuxoo laa yakfiru aan dhaafin gefka bini aadamku ay ka galeen ruuxaan dhaafin isagana looma dhaafo walaa yutaabu lagama toobad aqbalo calaa man ruuxoo laa yatuubu aan toobad keenin ruuxaan ilaahay u laaban oo gefkiisii ka laabanna lagama toobad aqbalo walaa yuuqa lama ilaaliyo man laa yatawaqa ruuxaan isilaalin oo sharki iska dhowrin sharkii lagama ilaaliyo lagama dhowro dabaraani baa fii mucjamihi ku warinay mujalladka labaad laba boqol iyo konton iyo kow saxiixul adab almufrad raqamkaa saddex boqol toddobaatan iyo kow qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana musadad bnu musarad qaala xadaana ismaaciil bnu ibraahim ismaaciil ibni culaya qaala xadaana ziyaad ibn abilmihraaq can mucaawiyata bni qura can abiihi qura ibni iyaas qaala wuxuu yidhi qaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuulalah rasuulka ilaahiow innii la adbaxu shaata neefka ayaan gowraca yacnii neefka adhiga abaan ah gowraca fa arxamuhaa markaasaan u naxariistaa oo amase qaala wuxuu yidhi innii anigu la arxamu shaata neefka adhiga ayaan u naxariistaa maxaan uga naxariisanayaa an adbaxaha inaan gowraco qaale wuxuu yidhi nebigu washaata in raximtahaa neefka adhiga haddaad u naxariisato raximaka allaah yacnii maratayni laba jeer buu yidhi haddaad u naxariisato raximaka allaahu raximaka allaah ilaahay baa kuu naxariisanaya maxaa yeelay lianna aljasaau min jinsi alcamal xayawaanaadkan shareecadeennu waxay jidaysay xoolahan xataa laynoo xalaaleeyey qaabkaynu ula dhaqmayno u intifaacsanayno ayay jiraysa markaasaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu yacni sunnadiisii hadyigiisii ka mid a neefka xataa marka la biraynayo inaan mindidii la tusin ayib nin arkay nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh neefkii hortiisa ku haya markaasuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi alaa qabla hada hadda ka hor maad yani markaa mindida soo afaysatid aturiidu an tumiita mawtatayn waxaad doonaysaa inaad neefkan laba goor aad disho ayuu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a ah, in allaha yani kataba alixsaan faida qataltum faaxsinu alqitla waida dabaxtum faaxsinu dibxa waliyuxida axadukum shafratah midkiin markuu wax dilayo dilka ha hagaajiyo markuu wax gowracayo gowraciisa ha hagaajiyo neefka uu gowracayana mindida yani ha u afeeyo hal mar nafta ha dhaafiyo uma baahnin marka reer galbeedku inay noo sharaxaan xuquuqda xayawaanaadka yani marka ay noo sharaxaan adiga caqali xumadooda neef haddaad gowracto waxay leeyihiin xuquuqdii xayawaankaad meel kaga dhacda australiana waxaad arkaysaa geel dhan hadday malaha soomaalidu gaari lahayd geela waa ka soo dhici lahaayeen geel dhan oo diyaarada ay ku rushaynayaan ku laynayaan baad arkaysa aawa xuquuqda xayawaanka ay sheegayeen qala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana aadam ibn iyaas alcasqalaani qala xadaana shucba can mansuur ibni muctamir samictu aba cuhmaana mowla lmuqiira ibna shucba yaquulu samictu aba hurayra yaquulu samictu nabiya sal اllah aleh waslm nebigaan maqlay assaadiq almasduuq midkii runta sheegayay loo rumaynayay ee warkiisuna uu runtaha abalqaasimi kunyadiisu abulqaasim ay ahayd yaquulu isagoo le laa tunsacu raxmatu naxariista lagama siibo ilaa min shaqiyin mid ayaan daran oo nasiib daran mooyaane ruux haddaad aragto naxariislaawo ah waa ruux dheef iyo qayb nasiibah laga qadiyey waayo ayaan daran qaala alimaam raximah llahu taala xadiiska tirmidi baa warinaya abu daauud abu daauud tirmidina fi jaamicihi imaam axmed fi musnadihi mishkaat lmasaabiix ayuu ku saxiix yeelay sheekh naasir raqamka xadaana musdad ibn muslad qaala xadaana yaxya ibn saciid alqaطaan can ismaaciil ismaaciil ibni ibrahim ibn miqsan abaranii qays qaale wuxuu yidhi ahbaranii jariir bn cabdilaahi can nebiy sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi man laa yarxam innaasa dadka ruuxaan u naxariisan laa yarxamuhu allah alle uma naxariisto subxaanah wa tacaala yacnii inamaa yarxamu allaahu min cibaadihi aruxamaa waa riwaayo kale leedahay ilaahay wuxuu u naxariistaa kuwa naxariista leh oo u naxariista marka khalqiga in raxmadaada iyo naxariistaadu ay gaadho qofka kan oo qallafsan oo naxariis lawaana aanu noqon qofka muslimka ahi ayaa la doonayaa sabaqa takhriijuhu laba inoogu soo hormaray wallahu subxana wa tacala aclam bisawaab wacala wabilahi towfiiq